alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii salaasat lusuul alaslu haalis asalka saddexaad yacni saddex asal baa markaysaa uu ka warramayey marka inta yacni hore yacni masaa'il arbac iyo oo loo idaafeeyey iyo ashyaada noocaasa oo sheikhu risaalad kale ku qoray marka laga reebo saddexda asal macrifat ullahi iyo macrifatu diin alislaam iyo macrifatu annabiy waa saddexdii asal weeye waa halaasat lusuul saddexdaa asal asalkii saddexaad baynu joognaa alaslu athaalisu asalka saddexaad macrifatu nabiyikum garashada nebigiinna aa aqoonsataan muxammadin sala allahu alayh wasalam muxamed ahaaday sala allahu alayhi wasalam allah nebiga ha ammaano ama sala allaahu allah nebiga ha u naxariisto eh, raxmatan maca tacdiim naxariis weynayni ku jirto wa sallama ha nabadgeliyo bimacnaa ha u siyaadiyo mid walba ilaahay waa ammaanay waana u naxariistay waana nabadgeliyey waa salaamay intaba waxaa laga tilmaamayaa in siyaado loo dalbaayo wa huwa muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim wa huwa nabiyullaahi muxamed sala allahu aleyh wasalam nebigu muxamed ibnu cabdillaahi waa muxamed oo ina cabdillaahi ah cabdillaahina ibni cabdilmualib ina cabdimualib ah cabdimualibna ibni haashimin ina haashim ah ilaa awowgiisa labaad buu nasabkiisa waday waa muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim wa haashimun haashimna min qurayshin quraysh buu ka mid ahaaday wa qurayshun qurayshina min alcarab carab bay ka mid ahaatay waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciil min duriyati ismaaciil tafirtii nebi ismaaciil bay ahaatay ibni ibraahiima ismaaciilkaasoo ina ibraahiim ah alkhaliili kii ilaahay aadka u jeclaa ah khaliil araxmaan waittakhada allaahu ibraahiima khaliila nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay khaliilna waxaa laga keenay min alkhulla khulladuna waxay tahay acla almaxabba waa jacaylka ugu koreeya ayaa la yidhaahdaa khullada waa min alkhullati la min alkhalla calayhi wa calaa nabiyina afdal asalaati wassalaam calayhi nebi ismaaciil yacni markaa korkiisa ha haato ama nebi ibraahiim waxaa fiicnayd calayhimaa inuu cabbiro maadaama laba nebi uu sheegay oo isdhalay nebi ismaaciil iyo nebi ibraahiim laakiin addamiir yarjic ilaqrabi madkuur sida fiicani markaysaa waxay noqonaysaa ka dambe in loo celiyo laakiin alaxsan calayhimaa calayhi nebi ibraahiim korkiisa ha ahaato wa calaa nabiyina iyo nebigeenna muxamed ah calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato afdalu asalaati salli kii ugu mudnaaye ugu fadliga badnaa iyo wasalaami salaamtii ugu mudnayd ee ugu fadliga badnayd korkooda ha ahaato waa ducaa loogu ducaynaayo ikhbaar ma aha waxaa looga jeedaa ducaa baa looga jeedaa walahu min alcumri alaatun wa sittuuna sana walahu waxaa u sugnaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min alcumri xagga cumriga muddaduu noolaa muddadii xayaatadiisa alaaun wa sittuuna sana saddex iyo lixdan sano ayaa u sugnaaday saddex iyo lixdan jir buu ku dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cumrigiisu wuxuu ahaa saddex iyo lixdan minha arbacuuna qabla annubuwa minha waxaa ka mida yacnii cimrigaa uu nebigu noolaa ee saddex iyo lixdankaa waxaa ka mid ahaaday arbacuuna qabla anubuwa afartan kaa horreeyey nubuwadii afartan sano oo nubuwada horteed ahaatay ayaa ka mid ahaa wa halaasun wa cishruuna nabiyan wa rasuula waxaa kaloo u sugnaaday oo yacni saddex iyo labaatan sano ou nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam nebiyan wa rasuulan nebi iyo rasuulba uu ahaa nebi iyo rasuulba uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo afartan jir baa nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu waxyooday oo nebi lagaga yeelay saddex iyo labaatan sanana nebi iyo rasuul buu ahaa nubbi'a biiqra waxaa loogu warramo loogu waxyoodo nebi lagaga yeelay biiqra' iqra yacni markaa suuradda la yidhaahdo markii lagu soo dejiyey awalkeeda suuraddoo dhan ma aha waxaa laga tilmaamayaa waa suuradda qaybteeda hore awalka ah ayaa laga tilmaamaya wa ursila bilmuddasir waxaa lagu soo diray oo rasuul lagaga yeelay yacni suuradda muddasir iyadana awalkeedaa loo jeedaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam suuratulmudasir awalkeeda lagu soo dejiyey markaas oo la yidhi dadka u yeedh oo u dig wa baladuhu makka beledka nebigu calayhi salaatu wasalaam beledkiisu wuxuu ahaa maka ayuu ahaa wa haajara ila almadiina waxaanu u hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu u hijrooday oo markii dambe degay nebigu calayhi salaatu wasalaam asalka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni in la aqoonsado oo dee su'aalaha qabriga laysku weydiinayo waxaa ka mida man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka imtixaanka malaa'igtu qaadayso saddexdaas su'aalood baa la isweydiinaya rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa in la aqoonsadaa oo inuu nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay waa in la gartaa oo la rumeeyaa markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magiciisa iyo nasabkiisa waa in la aqoonsadaa nebi iyo rasuul inuu yahay waa in la gartaa yacni taas yadaa waa in la aqoonsadaa khaatamu nebiyiin inuu yaho nebiyada lagu khatimay oo nebi ka dambeeyo dib laga soo diraya inaanu jirin waa in la gartaa oo la ictiqaadiya la rumeeyaa maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waa kii nebiyada lagu khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ka dambeeyo dabadii la soo dirayaa oo dib nebi looga yeelayaa ma jiro nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nabiya bacdi marka magaciisu wuxuu ahaa muxammed buu ahaa waa muxamed oo ina cabdilaahi a cabdilaahina ina cabdimualibah cabdimualibna ina haashim ah yacni quraysh buu ka mid ahaa reer bani haashim baanu ka mid ahaa waxa uu ahaaday afdalu nnaasi nasaban dadka ka ugu wanaagsan xagga nasabka ayuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaaday axsanu nnaasi khalqan xagga abuurka wuxuu ahaa ka ugu abuurka wanaagsan buu ahaa yacni si kaamila abuurkiisa loo abuuray wuxuu ahaa markaa akmalu nnaasi khalqan wa khuluqan xagga marka khalqiga iyo xagga markaa akhlaaqda iyo xagga nasabka mid walba ka ugu kamaalka badan buu ahaa waa qurux badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qurux badnaa nebiyaduna saasay ahaayeen dhammaan waa qurux badnaayeen khalqigood iyo khuluqooduba wuxuu ahaa nebiyada qaar wanaagsan buu ahaa maxaasin iyo wanaagyaal baa loo kulmiyey shucaradiisa qaarkood markay nebiga sifaynayeen waa tay yidhaahdeen wa axsanu minka lam tara qatu caynii wa ajmalu minka lam talid innisaa'u khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kama tashaa'u wuxuu yidhi markaa gabayaagii markaa nebiga ammaanayey wakhtiguu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mid kaa wanaagsan weligaba indhahayguma qaban mid kaa qurux badanna dumarku may dhalin waxaa lagu dhalay adigoo ceeb oo dhan beri ka ah oo ka madhan baa lagu dhalay wax ceeba aan shaqo ku lahayn innaba wax iina iyo ceeba ma lihid kaannaka qad khuliqta kamaa tashaa'u waxaad mooddaa sidaad adigu doonaysay in laguu abuuraad mooddaa oo adigu aad dalbatay sidaa ii abuuro sidaa ii abuuro sidaa ii abuuro inaad adigu dalbataad mooddaa sida marka waxaa inaad u dhammaystiran tahay ee abuurkaagu markaa uu u dhammaystiran yahay una qurux badan yahay innaba wax iina mare magacyo badan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa magacyadiisuna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin haalibka makhluuqaadka makhluuqaadka badankooda magacyadoodu waa aclaam mujarada ee sifooyin ma aha magacyadoodu makhluuqaadka badankooda waa saas laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi muxammed magacyadiisu waa aclaamun wa nucuut ama wa aclaamun wa awsaaf kii laga cabiraba waana magacyo waana sifooyin inay magacyada nebigu calayhi salaatu wasalaam sifooyinna yihiin waxaa laga qaadanayaa axaadiista oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina liya asmaa'an ana muxammadun wa ana axmadu wa ana almaaxi aladii yamxu allaahu biya alkufra wa ana alxaashiru aladii yuxsharu annaasu calaa qadamii wa ana alcaaqibu aladii laysa bacdahu axad waa muxamed waa mid la mahadiyey muxmida kaiiran wa yuxmadu kaiiran in badan baa la mahadiyey in badan baana la mahadin doonaa yaxmaduhu alwaluuna walaakhiruun waxaa mahadinaya ummadii hore iyo ummaddan ummatu muxammad dhammaantood way mahadinayaan maqaamka laga soo bixinayaana waa maqaam maxmuud casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda wa axmed wa axmed alxaamidiin cid allah u mahadnaqda waa ka ugu mahadnaqa badan wa ana almaaxi aladii yamxu allaahu biya alkufra almaaxi baan aho asmaadayda almaaxi baa ka mid ah markaasuu haddana sheegay sifana inuu u yahayoo alladii yamxu allaahu biya alkufra kaasoo ee ilaahay sababtayda uu ku baabi'inayo ku masaxaayo gaalnimada sifana inuu yahay buu tilmaamaya wa ana alxaashiru aladii yuxsharu annaasu calaa qadami alxaashir baan ahay ka dadka dhammaan laga soo daba saaraayo oo marka isaga la soo saaro dadka kalena lasoo noolaynayo oo dabadii lasoo saarayo ayaan ahay wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ana alcaaqib aladii laysa bacdahu nabiy wa fii riwaayati laysa bacdahu axad waxaa loo jeeda axadu min alambiyaa alcaaqib kii nebiyada cidhbinayay bimacnaa nebiyada ka dambeeya dhammaan ay ka wada horreeyeen xagga zamanka ayaan markaa ahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama xagga fadliga isagaa muqadam xagga fadliga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa muqadam ah oo fadli badan laakiin waxaa loo jeedaa xagga zamanka ayay ka horreeyeen isaguna uu ka dembeeyey ummaddiisuna ummadaha ugu dambaysay aakhirana ummadda ugu horraynaysay tahay naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaamah siduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwii dembeeyaanu nahay xagga zaman ahaan laakiin kuwa horrayn doonaanu nahay xagga markaa aakhiro qiyaamada yacni saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka magacyada nebigu calayhi salaatu wasalaam waana magacyo waana sifooyin waxaa la socota riwaayada muslim waqad samaahu allaahu ra'uufan raxiima allahna wuxuu ku magacaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'uuf yo raxiim ayuu ku magacaabay bilmu'miniina ra'uufun raxiim aayadda la ishaaraya riwaayadaasi muslim baha ku dhacdee culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa mudraja oo intaa dambe waa min qowli zuhriyi waana sida imaamu lbayhaqiyi uu yidhi oo waxau yidhi aakhirkan waqad samaahu allaahu ra'uufan raxiiman waa mudrajatun min qowli zuhriy zuhri baa cabbiray waa mudraj hadalkii nebiga kama mid aha xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanayaa wa huwa kamaa qaal waa siduu u sheegay bayhaqi weeyi marka ishkaal meesha soo aroori lahaa baa lagaga badbaadaya marka yacni waxa weeye ra'uuf iyo raxiim sifa ahaan baa nebiga loogu sifeeye asmaa markaa nebiga lagu magacaabay ma aha sida saxiixa asmaa kalena culammadu waa sheegeen asmaadu intaa kuma koobna nabiyu raxma iyo nabiyu tawba iyo nabiyu lmalaaxim axaadiis kale ay ku soo aroortay sidaas aawoodee xadiiskan xasri loogama jeedo lagu koobaayo asmaada intaa marka asmaa kalena way sheegeen culammadu magacyada badanee nebiga u sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waxay caddaynaysaa makaanadiisu iyo sharaftiisu siday u badan tahay oo waxaa la yidhaahdaa tacadud alasmaa magacyadu inay tacadudaan yacni iyagoo lala qabo inay wanaagsan yihiin lala qabo yadullu calaa sharafi almusama waxay ku tusinaysaa ka magaca u saaxiibkee lagu magacaabayo sharaftiisay tilmaamaysa iyo sida markaa sharaftiisu u badan tahay ayay markaa tilmaamaysa alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa asmaada nebiga wax ka mida ayuu tiriyey marka inta axaadiistu ku soo aroortay uu tilmaamay ayuu xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa wa mima waqaca min asmaa'ihi fi lqur'ani bilitifaaqi alshaahidu almubashiru alnadiiru almubiinu addaaci ila allahi alsiraaju almuniir wa fiihi aydan almudakiru walraxmatu walnicmatu walhaadi walshahiidu walamiinu walmuzammilu walmudasiru ilaa uu ka yidhi wa min asmaa'ihi almashhuura almukhtaar walmustafa walshafiicu almushafacu wsaadiqu lmasduuqu wahayru dalik yani fatxulbaarigu saa ku sheegayo calaa kulli xaal ashyaada uu sheegayo oo uu tilmaamayo waxaabuu soo naqliyey in asmaadiisa ay ka mid tahay qur'aanka ku dhacay bilitifaaq haddii itifaaq lagu hayo inay asmaadiisa tahay waa siduu u sheegay wa ilaa waxaa soo degdegaysa badankeedu inay tahay uun sifooyin yacni markaa saasaa soo yacni itifaaqa lama khilaafaya sida ugu yimi waa in loo raaca asmaada dambe uu yidhi asmaadiisa mashhuurkay ka mid tahay nusuus kuma soo aroorin yacni iyadoo magacnimo markaa looga jeeda almukhtaar iyo almustafa laakiin in la doortay yacni waa laynoo sheegay oo ikhbaar ahaan iyo sifa ahaan waa laynoogu tilmaamay inuu yacni markaa shafiic yahayna waa laynoo sheegay axaadiistana waa ku soo aroortay yani waxa weeye ishfactu shafac in laga shafeeca aqbalayaana waa jirtaa laakiin asmaama u soo aroortay alshafiic iyo almushafac alsaadiqu almasduuq saxaabadu waa ku itlaaqeen sida xadiiskii saxiixaba ku yimi yani markaa macruufka ahaa waa yahay bacdi culammada ka mida ah ku mubaalaqoodo waxay yidhaahdeen asmaada nebigu calayhi salaatu wasalaam way fara badan yihiin alqaadi abubakar ibnualcarabi wuxuu gaadhsiiyey lixdan magac in ka badan bal wuxuu ka soo naqliyey suufiyada qaarkood inay yidhaahdeen allahna waxaa u sugnaaday kun magac nebigana waxaa u sugnaaday calayhi asalaatu wasalaam kun magac baa u sugnaaday cala kulli xaal laakiin culammadu waxay yidhaahdaan asmaada ilaahay iyo asmaada nebiguba waa tawqiifiya wax nas laynoogu sheegay oo ama qur'aan ama xadiis ku soo arooray in allah lagu magacaabo ama rasuulka lagu magacaabo sala allahu calayh wasalam unbaa magac looga yeelayaaye shay kale oo aan magac looga dhigin magac uga dhigi mayno waxyaalahaan sugnaanee dadka qaarkood ay sheegaan waxaa ka mid a ah taaha iyo yaasiin inay ka mid yihiin asmaada nebiga sala allahu alayh wasalam inay ka mid yihiin bay sheegaan marka yacni waxa weeye taasna waxa weeye sax ma aha ma sugnaa in magac nebi uu yahay taaha ama magac nebi uu yahay yaasiin yacni wax daliila oo loo hayaa ma jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi muxammed waxa uu ahaa ashrafu nnaasi nasaban dadka ka ugu nasabka wanaagsan ayuu ahaa waxaanu ahaa nasabkiisa bitafsiil si ijmaaluu sheikhu u sheegay oo inuu marka carab ahaa oo quraysh ka sii ahaa oo banuu haashim ka sii ahaa oo maxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim la odhan jiray intaasuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam bitafsiil marka loo taxo yacni markaa camuudu nasabi waxa weeyaan maxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab ibni murat ibni kacb ibnu la'y ibni haalib ibni fihr ibni malik ibni nadr ibni kinaanat ibni khusaymat ibni mudirkat ibni ilyaas ibni mudar ibni nizaar ibni macad ibni cadnaan qadarkaasi waa inta laysku waafaqsan yahay tasmiyadooda ilaa cadnaan laga gaadhaayo waa koob iyo labaatan weeye qadarkaasi waa ittifaaq weeye waa lagu ijmaacsan yahay muttafaqun calayhi bayna ahlilcilmi jamiican waxay kaloo culammadu isku waafaqsan yihiin cadnaan inuu tafiirta ismaaciil ka mid yahayna waa la ysku waafaqsan yahay oo naska iyo ijmaacuba waa sheegayaan ijmaac culammadoo dhan baa ku ijmaacay inuu cadnaan ka mid yahay min duriyati ismaaciil ibni ibraahim calayhim assalaam naskana waxaa laga qaadanayaa xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sheegaaya kinaana inuu ilaahay doortay oo ubadka ismaaciil iyo tafirta ismaaciil ka doortay waa min xadiisi waasilata bni alasqac ina allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil waistafaa qurayshan min kinaana waistafaa banii haashim min quraysh wastafaanii min banii haashim rawaahu muslim fii saxiixih xadiiska muslim baa saxiixaysa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafiirta ismaaciil iyo ubadka ismaaciil ilaahay wuxuu ka doortay kinaanuu ka doortay kinaana ayuu ka doortay kinaanac waa farac hoose oo ka mida cadnaan cidda soo gudagelaysa waa kinaanatu bni khusaymata bni mudrikata bni ilyaas ibni mudar ibni nizaar ibni macaddi bni cadnaan marka ilaahay wuxuu ka doortay tafiirta ismaaciil wuxuu ka doorto fadilay kinaanuu fadilay oo doortay kinaanana wuxuu ka sii doortay quraysh qurayshi waa farac ka sii dhalanaya kinaana ahlu ahlucilmigu waxay ka leeyihiin laba qowl bay ka leeyihiin halkee quraysh la yidhahdaa inay qurayshi tafiirta kinaana ka mid tahay waa la ysku waafaqsan yahay biitifaaqi alculamaa laakiin manadru bnu kinaana ayaa quraysh ah oo awlaadda kale kinaana soo geli maayaan quraysh mise fihr ibnu malik ibni nadri ibni kinaana ayaa markaa quraysh ah laba qowl baa ku sugan wuxuu odhanayaa marka alxaafid alciraaqi alfiyadiisa siirada amaa qurayshun falasaxu fihru quraysh miyaa qowlka sixada badan li waa inuu fihri jimaacuha u kulminaayo oo quraysh oo dhammi ay fihri soo gelayso oo tafiirta fihriya wuxuu dhalay ay tahay walaakharuuna annadru badankuna waxay qabaan nadru bnu kinaana ayaa quraysh ah laakiin isagu wuxuu arjaxay qurayshiinu fihr ibnu maalik yahay buu arjaxay labada qowl waxay noqonayaan marka la yidhaha waa nadru bnu kinaana odayga saddex-iyo tobnaad ee uu nebigu tirsado nasabkiisa inuu noqonayo quraysh haddii la waa nadr ibnu kinaana haddii laha waa fihr ibnu maalik ibni nadr ibni kinaanana waa odayga markaa koob iyo tobnaad weeye marka ubadka kinaana uu dhalay iyo tafirta uu dhalayna ilaahay wuxuu ka sii doortoo sii fadilay quraysh buu fadilay qorayshna ilaahay wuxuu ka sii doortay banuu haashim buu ka sii doortay tafiirtii haashim haashim iyo wuxuu dhalay xagga nasab ahaan tafdiilka saasaa laynoogu sheegay wastafaanii min bani haashim baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam annagu wuxuu iga doortoo iga xushay oo iga doortay bani haashim buu iga doortay xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka dee maadaama kinaana ay farac ka tahay nebi ismaaciil qatcanna la garanaayo nasabkeedu inuu galo cadnaan waxaa ka soo baxaysa cadnaan wuxuu ka mid yahay tafiirta ismaaciil buu ka mid yahay culammadu waxay isla ogol yihiin cadnaan iyo ismaaciil in aabbayaal u dhaxeeyaa jiraan yaanu cadnaan waladu sulbi u ahayn ismaaciil haddaba odayaasha u dhexeeya ama aabbayaasha u dhaxeeya bayna cadnaana wa ismaaciil culammadu iskuma waafiqin tacyiinkooda iyo asmaadooda iskuma waafaqin ikhtilaafaad baa galay way isku khilaafeen culammadu aawadeeda al aslam in laga gaabsado oo la yidhahdo cadnaan wuxuu ka mid yahay tafiirta ismaaciil buu ka mid yahay oo taasi waa arrin maqtuuca oo lagu ijmaacsan yahay naskana laga fahmaayo laakiin tacyiinka magacyada aabbayaasha u dhexeeya cadnaan iyo ismaaciil dhexdooda in laga gaabsado ayaa markaa habboon si aan markaysagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nasabkiisa loogu qaldamin oo magac markaa dee aan ku jirin loo gelin iyo wax la mida marka xagga nasabka nebigu calayhi salaatu wasalaam nasabkiisu waa sharaf badnaa culammada marka ahlusunna sunna waljamaacana waa isla oggol yihiin inuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi nasaban inuu ahaa way isku waafaqsan yihiin culamada qaarna ijmac baabay ku soo naqliyeen carab iyo cajamna ahlusunna waljamaca waxay ku kulansan yihiin in jinsiga carbeed ka fadli badan yahay jinsiga cajamta shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa la yidhaha iqtidaa'u siraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim wuxuu ka soo naqliyey culammadii hore cid ka mida ayuu ka soo naqliyey isaguna waa cabiro waa ka warramay ahlu sunna inay saa qabaanna waa ka xikaayooday wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya faina aladii calayhi ahlu sunnati waljamacati ictiqaadu ana jinsa alcarabi afdalu min jinsi alcajam cibraaniyihim wa suryaaniyihim ruumiyihim wa fursiyihim wagayrihim wa ana qurayshan afdal alcarab wa ana banii haashimin afdalu quraysh wa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam afdalu bani haashim afdalu bani haashim fahuwa afdal bani haashim fahuwa afdal اlkhalqi nafsa waafdalhum nasaba wuxuu idhi shaykhu lislaam ibnu taymiya arrinka ay ku sugan yihiin ahlusunna waljamaaca ay ku sugan yihiin dhammaantood waa ictiqaadka la caqiidaynaayo in jinsiga carbeed ka khayr badan yahay oo ka fadli badan yahay xagga nasab ahaan jinsiga cajamta hadday tahay kuwa markaa yacnii ruum hadday tahay iyo hadday furus tahay iyo hadday suryaaniyiinta yahay iyo hadday yuhuud yihiin iyo hadday khayrkood yihiin dhammaan waxaa markaa ka mudan jinsiga carabta ka mudan ahlusunna waljamaaca baana saa qaba waxay kaloo ahlusunna waljamaaca qabaan qurayshi waa ka fadli badantahy carabta bani haashimna qurayshta kale waa ka fadli badan yahay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa afdalu bani haashim bani haashim kii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa weeye wa afdalu bani haashim waana afdal lkhalqi nafsan waafdaluhum nasaba khalqiga waa ugu fadli badan yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xagga markaa daat ahaan iyo nafsi ahaan waana ugu fadli badan yahay xagga nasab ahaan kadib wuxuu soo arooriyey bacdu alxaadiis waxaanu sheegay culammadii hore ee mutaqadimiinta qaar ka mida ayuu hadalkan ka soo naqliyey hadal la mida markaasaa abu maxamed xarb bn ismaaciil alkirmaani saaxibu limaam axmed kitaabkiisa caqiidada markuu ka warramaayey waa saaxibu limaam axmed yacni tacniga markaysagaa la tacniyo yacnii culammadii markaysagaa hore ee weliba a'immadu agtooda musakan ka ahaa ee agtooda ka ahaa markaysaga markaa qaar wanaagsan tadayun ahaan oo asxaabtoodii ahaa dadkana ay ugu aqoonta badnaayeen tacniga la tacniyaa waa tacni a'immada laftooda la tacninayay noqonaysa xarbu bnu ismaaciil tacniga la tacninayaa waxay ka dhigan tahay tacni imaam axmed la tacninaayo cabdullaahi bnu imaam axmed tacniga la tacninaya khuraafiyiinta qaarkood waa doonaan inay tacniyaan cabdullaahi bnu imaam axmed oo uu imaam axmed markaysaga wax baray oo uu tarbiyeeyey oo soo saaray cilmigiisana uu soo weriyey isagu cabdulahi imaam axmed baa soo warinaya kitaabka musnadka la ictimaadayo iyo kutubta la midkaa ya culammadii ahlu sunne mutaqadimiin iyo muta'akhiriintoodna wax tacninaya lama arag tacniga maanta dadka qaar ay tacninayaan oo ay leeyihiin cabdullaahi bnu imaam axmed yacni wuxuu ahaa mushabbih lunsan waxa weeye waxay ka dhigan tahay tacni imaam axmed la tacninaayo taasay ka dhigan tahay marka xarbu bnu ismaaciil alkirmaani saaxibu alimaam axmed kitaabkiisa caqiidada caqiidatu ahli sunna waljamaca uu alifay waxaanu ahaa mutaqadim qarnigii saddexaad buu noolaa culammaduna waa ammaaneen waa taskiyeeyeen sunnada markuu sheegaayey wuxuu yidhi waa kitaab caqiido uu qoray ayuu ku odhanaya hada madhabu a'immati alcilmi wa asxaabi alasari ahli sunnati wa ahli sunnati almacruufiina biha almuqtada bihim fiiha wa adraktu man adraktu min culamaa'i ahli alciraaqi walxijaazi walshaami wahayrihim calayha faman khaalafa shayan min hadihi almadaahibi aw dacana fiiha aw caaba qaa'ilaha fahuwa mubtadicun khaarijun min aljamacati zaa'ilun can manhaji asunati wasabiili alxaq dabeedna markaasuu masaaisha marka uu leeyahay masale ka mida qofka khilaafaa sunnadii waa ka baxo bidcoolu noqda dhammaanna sidaan culammada ku soo gaadhaysaa weeye ayuu marka wuu sheegay masaa'isha waxaa ka mida uu lahaa markaa qofka mid ka mida khilaafaa wuxuu noqonayaa bidcoole sunnada ka baxay wa nacrifu lilcarabi xaqaha wa fadlaha wa saabiqataha wa nuxibuhum bacd alaxaadiis buu soo arooriyey culamada qaar ay isku khilaafsan yihin sixadooda isku khilaafsan yihin walaa naquulu biqowli shucuubiyati waaraadiri ilmawaali aladiina laa yuxibuuna walaa yuqiruuna bifadlihim faina qowlahum bidcatun wa khilaaf markuu sheegay carabta fadligooda inay markaa ictiqaadsan yihiin oo masaa'isha ahlusunna waljamaca qabaan inay ka mid tahay ayuu wuxuu yidhi hadalkay shucuubiyadu yidhaahdaan shucuubiyadu waa dad markaysa markaa waxo dadka cajamta ah ka fadila carabta shucuubiye la yidhaahdaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxay yidhahdeen shucuub waxay u sugantahay bay yidhahdeen lilcajam qabaa'ishuna waxay u sugantahay lilcarab marka shucuubiya la yidhahdaa yatacasabuuna liljam cajam bay u tacasubaan markaasay cajamta fadilaan fadliga carabtana inkiraan marka qowlka shucuubiyada iyo araadil ilmawaali mawaalida kuwooda markaysaa markaa liitaa waxay yidhaahdeen yani markaa ma odhanayno kuwaasaan carabta jeclayn fadligoodana qirayn waayo qowlkooda waa bidca iyo khilaaf sunnada la khilaafayo yacni hadalka uu ka soo naqliyey waa saas waxaanu tilmaamay qowli shucuubiya inay markaa bidco tahay laakiin wuxuu ku tasriixinayaa kitaabka laftiisa sunnada ah ee ictiqaadu xarbi bni ismaaciil inay shucuubiyadu mubtadica tahay laakiin ibnu taymiya ma soo naqlin oo wuxuu odhanaya waashucuubiyatu wahum asxaabu bidcatin wa dalaal wahum yaquuluuna alcarabu walmawaali cindana waaxid laa yarawna lilcarabi xaqan walaa yacrifuuna lahum fadlan walaa yuxibuunahum bal yubqiduuna alcarab wayudmiruuna lahum alghilla walxasada walbugdata fii quluubihim ictiqaadka xarbu lkirmaani ay markaa ku taallaa ku sugantay ibnu taymiya wuxuu yidhi wa min annaasi man qad yufadilu bacda anwaaci alcajami cala alcarab waxaa ka mida ah dadka qaar fadilaaya cajamta qaarkood carabta ka fadilaaya walghaalibu ana mila hada alkalaami laa yasduru ila can nawci nifaaq haalibkuna waxaa weeye hadalkaasoo kale munaafiqnimunbuu ku soo fulayaa ama ha ahaado nifaaq ictiqaadiya ama nifaaq camalka ku saabsan iqtidaau siraati almustaqiim buu ku odhanaya oo hadalka xarbu buu ku tacliiqinaya ka eeg iqtidaau siraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim mujalladka koowaad saddex boqol toddobaatan iyo afar ilaa saddex boqol toddobiyo toddobaatan taxqiiqu naasir alcaql alabcata ahaalisa calaa kulli xaal tafdiilka markaa la fadilaayo yacni carabta waxaa loo jeedaa jinsi ahaan inay uga fadli badan yihiin waa tafdiilu jumla calaa jumla maaha fardan fardan lagama tilmaamaayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa jinsi iyo jinsi marka laysu eego inuu jinsulcarab ka mudan yahay jinsulcajam saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa carabi ciddii ugu wanaagsanayd baana laga soo bixiyo oo laga soo saaray cidda ugu wanaagsan buu ka dhashay nasab ahaan ugu wanaagsan ee ugu mudan ayuu ka dhashay jamaahiiru saxaaba waxay ahaayeen carab bay ahaayeen hadday muhaajiriin yihiin iyo hadday ansaar yihiinba khulafaa raashidiinkii hadday tahay casharat mubashiriin biljanna hadday tahay haalibu ahli badrin hadday tahay haalibkoodii ya midhmidh naadiroo bilaal oo kale iyo mooyaane haalibkii reer bader yacni markaa nebiga daafacayey waxay ahaayeen carab bay ahaayeen haalibu ahlilxudaybiya majuuratigoodu waxay ahaayeen carab bay ahaayeen muhaajiriin iyo ansaar majuuratigoodu waxay ahaayeen carab bay ahaayeen ilaahay wuxuu nebiga u dooray cidda u wanaagsan inuu ka soo bixiyo ayuu ilaahay u dooray looma jeedo qof kastoo caraba ayaa ka khayr badan qof kastoo cajama lagama tilmaamaye waxaa ka mida cajamta qaarkood oo carab badan ka khayr badan yani waxaa laga hadlayaa jinsi iyo jinsi ayaa laga tilmaamaya wuxuu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunnati nabawiya tafdiilu jumlati cala ljumlati laa yaqtadii tafdiila kulli fardin cala kulli fardin jumlo haddii jumlo laga fadilaayo in fardi weliba fardiga kale ka khayr badan yahay kama dhalanayso tafdiilkan aynu sheegaynaana waxa weeye waa madinada iyo sababtaa lagu kala fadilaya laakiin xaqiiqada fadligu muxuu ku dhacayaa iimaanka iyo taqwada iyo camalka saalixu ku dhacaya waxaa kale jira tafdiilun bilmadinati walsababi waalcalaama fadilaad madinada iyo loofilaanka iyo sababtii calaamadda wax lagu fadilo iyo mid xaqiiqada wax lagu fadilo tafdiilka xaqiiqada ku dhacaya waa iimaanka iyo taqwada iyo camalka saalixa kaasuu markaa ku dhacaya marka markaan kaa xaqiiqada la ogayn yacni sababta iyo calaamada ayaa markaysaa la eegayaa oo markaysa marka waxaan yani markaa yani markaa la eegaya laakiin xagga sawaabka qofku hadduu markaa dayaco iimaankii camalkii saalixa ahaa yacni markaa nasab wanaagsan buu leeyahay ma qadimayso ma hormarinayso oo allah waxauu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku sharafta badani allah agtiisa waa ka idinku taqwada badan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu kam camalkiisu dibdhigo nasabkiisu ma soo hormarinaayo wuxuu nabigu yidhi laa fadla licarabiyin cala cajamiyin walaa licajamiyin cala carabiyin yani waxaa laynoo sheegaya kaasna tafdiilku inuu ku dhacaayo bilxaqiiqa marka la eegaayo xaqiiqada iyo taxqiiqa wuxuu ku dhacayaa taqwada ayuu ku dhacayaa iyo camalka saalix iyo iimaanka ayuu ku dhacaya waa tafdiil bilxaqiiqa marka inay dadku xagga nasabka kala fadilaadaan dee waa jirtaa labada markaa arrin isma caaridayaan saas wuxuu soo qaadanaya shekhulislaam ibnu taymiya xadiiskii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi man akramu nnaas dadka ugu sharaf badan qaala atqaahum ka ugu taqwada badan baa ugu sharaf badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa markaasay yidhahdeen kaa ku weydiin mayna bay yidhahdeen markaasuu fa yuusufa hadda yuusuf baa ugu fadli badan xagga nasabka waa nebiyullaahi ibni nebiyillaahi ibni nebiyillaahi ibni nebiyillaah tii hore markay yidhahdeen taa ku weydiin mayno wuxuu u sheegay xagga nasab ahaan cidda mudan oo nebi yuusuf isagii waa nebi aabbihiina waa nebi awowgii koowaad waa nebi awowgiisa labaadna waa nebi waa yuusuf oo nebiyullaahi ah waa ibnu yacquub oo nebiyillaahi ah ibnu isxaaq oo nebiyillaahi ah ibnu ibraahim oo nebiyillaahi ah oo khaliil araxmaan ah marka sharaftii nasabka wuu sugan yacni waxaa weeye wanaag isagoo la yimi oo iimaankii iyo camalkii saalix iyo taqwadiiba ku sugan iyo nubuwadiiba ayuu wuxuu ku darsaday maxay sharaf xagga nasabka ah oo markaa inuu yahay musalsal binubuwa afar dabaqo nubuwo inuu ku taxan yahay markaasay taana ku weydiin mayno haddama waxay weydiinaysaan buu yidhi can macaadin alcarab usuusha carbeed iyo macaadinta carbeed miyay su'aalaysaan waxay dhahaan haa fakhiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqhuu kuwii wakhtigii jaahiliyada ugu mudnaaye ugu fiicnaa ayaa wakhtiga islaamnimadana islaamnimadana ugu fiican hadday fahmaan bimacnaa khisaalka wanaagsan kuwii ku sugnaa karamka iyo akhlaaq wanaagga iyo ixsaanka iyo biriga iyo sidqiga iyo waxa weeye markaa dulmiga iyo baqiga iyo kibirka in layska daayo kuwii waxyaalahaas ku sifaysnaa oo xumaanta markaysaga ka qashaafi jiray wanaagga ku dadaali jiray cadliga ku dadaali jiray runta ku dadaali jiray ixsaanka iyo samafalka ku dadaali jiray kuwaasaa marka hadday islaamnimadana fahmaan ugu fiicnaanay calaa kulli xaal wuxuu odhanaya shaykhu lislaam ibnu taymiya bal ilfadiilatu binnasabi fadiilatu jumlah wa liajli almadinati walsabab walfadiilatu biliimaani wataqwa fadiilatu tacyiinin wa taxqiiqin fadiilada nasabka lagu kala fadilaya waa fadiilo jumlo weeye jumlo iyo jumlo baa laga fadilaya waa bimacnaa yacni guud ahaan marka la ysu eego baa loo kala fadilay marka iminka la alrijaalu khayrun min annisaa raggu waa ka wanaagsan yihiin waa ka mudan yihiin dumarka ma waxaa loo jeedaa nin kastaaba qof dumaroo kasta waa ka mudan yahi oo waa ka fadilan miyaa loo jeedaa maya looma jeedo waxaa jira dumarka qaarkoodoo rag badan ka wanaagsan waan fadligooda la gaadhay laakiin waxaa laga tilmaamayaa marka jumlo iyo jumlo la ysugu eego jumlada raggu waa ka mudan yihiin kamaalkuna waa kaga badan yahay iyo dhammaystiranka iyo wanaaggu dumarka waa kaga badan yahay oo nebiyadu ilaahay soo diraya dhammaan waxay ahaayeen rag bay ahaayeen haddama aragtaa dadka ahlulkamaalka ah waxaa majoratihaan u badan yacnii ragga ayaa u badan laakiin muraadka loogama jeedaa ma aha anna kulla rajulin afdalu min kulli imra'a muraadka u dhici maayo waa tafdiilu jinsin min jinsin weeye wuxuu odhanayaa e, waa fadiilo liajli lmadinati waa sabab loo fadilaayo ma aha fadiilada nasabka lagu fadilayaa fadiilo markaysa markaa yani taxqiiq ku dhisan bal alfadiilatu binnasabi fadiilatu jumla duuduub ahaan jinsi iyo jinsi baa la kala fadilayaa e, iyadoo xagga kalena ay ku jirto afraad ka khayr badan in badan oo carab ka mida wa fadiilatun wlfadilaة bاliimaani wاtaqwa fadilaة tacyini wataxqiiqin wahaaya falawalu yufadalu bihi liannahu sababun wacalaama ka hore waa lagu fadilaa inuu sabab iyo calaamo yahay daraaddeed walianna aljumlata afdalu min jumlatin tusaawiiha fi lcadad jumlada ama jinsiguna waa ka mudnaadaa cadad kaloo intaa la eg waa ka mudan yahay haddii tiradaa iyo tiradaa laysu dhigo manaa maalan kun iyo kun baaba laysu eegay ya yani ama toban kun iyo ka fadli yani markaa kaa jinsi ahaan loo fadilay wathani yufadalu bihi liannahu alxaqiiqatu walghaaya minhaaju sunnati nabowiya mujalladka afraad taxqiiqa maxamed rashaad saalim nuskhada markaa eh, xoogaa laysku cidhiidhiyo oo aad eh, laysugu yareeyey nashru daari alfadiila wuxuu ku dhacaa mujalladka saddexaad ilaa khulaasadu waxay tahay tafdiilka marka la sheegayo tafdiil muqayada iska noqonaysa uun tan waxaweye nasabka ku saabsani tafdiilka muqayadkiina ma keensanaayo tafdiil mutlaqa keensan maayo imka caliy bn abi aalib xagga nasab ahaan waa ka mudan yahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan waayo qaraabadii nebigu ka mid yahay xaysiyadaa waa uga fadli badan yahay oo cali baa ku mudan xagga nasabka waayo abubakar iyo cumar iyo cusmaan kama midha iyagu qaraabadii nebigaoo aalu beytkii ma aha laakiin tafdiilka mutlaqa marka la eegaayo waxaa mudanoo fadli badan abubakar ayaa ka mudan yacni markaa saxaabada inta kale cumar baa ku xiga cusmaan baa ku xiga cali baa afarta khulafada ugu dambeeya marka altafdiil almuqayadu laa yastalzimu tafdiil almutlaq nebigu calayhi salaatu wasalaam khasaa'ista ilaahay wax ka mida ma lahayn wuxuu ilaahay la gaarka yahay oo rubuubiyada iyo uluuhiyada iyo khasaa'ista ilaahay uma sugnaanin nebiga calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed wuxuu ahaa addoon ilaahay oo allah caabudayuu ahaa in lagu talax tago xadkiisa la dhaafiyo ma aha in waxa weeye markaa la caabudo ma aha waa in marka waxa weeye la ictiqaadiya inuu rasuul ilaahay iyo nebi ilaahay yahay uu khaatimlambiyaa yahay masalada khatmu nubuwaha dib buu inooga keeni doonaa marka nebigu bashar buu ahaa sifaadka basharku leeyihiin buu markaysaga kala mid ahaa ee tabaa'icda basharka ah ayuu kala mid ahaa wuxuu kaga duwanaa inuu ilaahay u waxyoodo rasuul iyo nebi ka yeelay khasaa'isna siiyey saasuu kaga duwanaa wixii aan daliil ku soo arooray jirin inuu basharka kaga duwanaa waxaa markaa la odhanayaa dabeecada bashar lagu yaqaanay baa lagu xambaaraya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ilaahay ka soo bixiyey ciddii yani nasab ahaan ugu fiicnayd buu ka soo saaray wuxuu u abuuray sida ugu wanaagga badan buu abuuray waxa uu ahaa axsanu nnaasi ama akmalu nnaasi khalqan wuxuu ahaa axsanuhum khuluqan wuxuu ahaa ajmaluhum suuratan ka markaysaga akhlaaq ahaan ugu wanaagsan ka muuqaal ahaan ugu quruxda badan ka abuur ahaan ugu dhammaystiranka badan oo wax dhaliila markaysaga midnaba aan markaa lahayn ka nasab ahaan ugu wanaagsan ayuu marka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa yacnii fadaa'ishii cid kale ku kala tagtay ayaa isaga ku ururtay oo ku kulantay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam khasaa'is badan buu lahaa yacni khasaa'istiisana waa loo ictiqaadinayaa inuu khasaaistaa marka waxuu lahaa nasabka nebiga si tafsiila in loo bartaa waajib ma aha ijmaalka dadka ku filan nebigu wuxuu ahaa marka min bani haashim bani haashimna quraysh bay ka mid ahayd qurayshina carab bay ka mid ahayd qurayshina carab bay ka mid ahayd carabtuna min duriyati ismaaciil nebiga nasabkiisu wuxuu ahaa nasab xariir oo wanaagsan buu ahaa ma soo marin waxyaalahay gaaladu samayn jireenee zinada iyo waxyaalaha la midka ah nasabka nebiga marnaba ma soo marin dhammaan wuxuu ku dhashay nasab sharci ah ilaa aadam laga soo bilaabo nebi aadam ilaa laga soo gaadho nebiga hooyadiiyo aabbihii laga soo gaadho dariiq kasta oo uu galo cid sino soo martay ma jirin hadda uma jeedo keliya halka aabbaha uu ku abtirsado keliya waxaad soo gelaya markaysaga xagga aabbaha waxaad raacdaa ilaa aadam xagga hooyadii waxaad raacdaa ilaa nebi aadam aabbihii hooyadii markaysa markaa dee hooyooyinka dhalay yagana markaysa mid walba waxaad raacdaa ilaa aadam awowgii hooyadii waxaad raacdaa ilaa aadam hooyadii tasii dhashay waxaad raacdaa ilaa aadam marka silsilada meel walba la raaco ila waxa weeye markaa aabbihii yani aabba iyo dhalay silsilada mid walba la raacaya hooyada lafteeda ya waa ayeeyadii iyadana hooyadiiyo aabbaheed baa la raacaya ilaa aadam kuwa labadii dhalay mid walba waxaa la raacayaa markaysa markaa ilaa aadam cidda sii dhashay cidda sii dhashay yacni silsiladaha markaysa markaa caynkaasi si ay isu berberyaalla ay dhici karto markaysa inay aad iyo aad u farabataan mid walba waxay noqonayaan markaysaa inay ka maran yihiin zina wax la yidhahdo wada xalaal yacni guur xalaala ayuu ku dhashay nebigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kharajtu min nikaaxin walam akhruj min sifaaxin min ladun aadam ilaa an waladanii abii wa ummii lam yusibnii min sifaaxi aljaahiliyati shay waxaan ka soo baxaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam guur baan ka soo baxoo ku dhashay zina kuma dhalan laga soo bilaabo aadam laga soo bilaabo ilaa aabbaha iyo hooyaday ay dhalayeen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax zinaa innaba ma soo marin ee dhammaan guur sharci ah baan markaysaa ku dhashay waalidadan ka isiranahoo dhanna guur sharci ay ku wada dhasheen ilaa an waladanii abii wa ummii lam yusibnii min sifaaxi aljaahiliyati shay ima haleelin zinadii jaahiliyada wax ka midi ima haleelin abaraani baa kabiirka ku soo wariyey sheekh albaanina wuxuu yidhi waa xasan waa xadiis xasan ah xafida ilaahu karaamatan limuxammadin aaba'ahu alamjaada sawnan lismihi taraku sifaaxa falam yusibhum caaruhu min aadamin wa ila abiihi wa ummihi shaacir baa cabiro wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ilaaliyey karaamo aawadeed muxamed uu karaamaynayo wuxuu ilaaliyoo dhowray aabbayaasha iyo waalidada uu nebigu ka isiran yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhowray sawnan lismihi ilaalin magiciisa uu ilaalinaya iyo sharaftiisa uu ilaalinaya daraaddeed buu u dhowray taraku sifaaxa falam yusibhum caaruhu zinada way ka tageen abbayaasha iyo waalidadaasi yacni waalidadaa nebigu zino oo dhan waa ka tageen falam yuusibhum caaruhu ma haleelin yacni waalidada uu ka istiran yahoo dhan gees walla loo kacaba bahayeeye kastooo loo kacaba mid walba markaysaa markaa silsiladda nasibkeeda la raacaya aadam ceebtii markaa zinadu lahayd ma haleelin min aadamin wa ilaa abiihi wa ummihi aadam laga soo bilaabo ilaa laga soo gaadho nebiga calayhi salaatu wasalaam aabbihii hooyadii laga soo gaadho markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa bashar ayuu ahaa qur'aanka iyo xadiiskuna waa sheegayaan qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay waxaan ahay oo qura anigu bashar baan ahay basharkaasoo milukum idinka idinla mida yuuxaa ilaya waa lay waxyoodaa qaar baa odhanaya nebigu wuxuu ahaa markaysa waxaan yacni nuur buu ahaa yacni nebigu bashar buu ahaa nuur ha ka dhignaado ama nuur macnawiya ha la siiyo ama marka waxa weeye yacni si kaluu nuurka u ahaa laakiin bashar buu xaqiiqatan ahaa xaqiiqatan bini aadam buu ahaa milukum baa lagu sii adkeeyey bini aadam idinla midaan ahay dabaa'icda bini aadamka lagu yaqaano kale ya ee markaa dabiicada bini aadamka ah ayuu nebigu ku sugnaa yacni waa gaajoonayey waa haraadayey yacni waxbuu cunayey yacni waxbuu cabbayey waa seexanayey waa soo jeedayey yacni waxa weeye dabaa'icda basharka lagu yaqaanaa ku sugnay ya qaar baa waxay dooneen inay khasaa'is nabiga u sheegaan markaasaa khasaaistii nusuustu sheegtay intay ka leexdeen ayaa waxay sheegaan khasaa'is aan markaysa markaa daliil aynay u haynin markaasay qaarkood waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam hadh ma lahayn oo qoraxda markuu marayo iyo ilays markuu maraayo wax hadha ma yeelan jirin nuur buu ahaayo nuur hadduu nuur ku dhaco ma hadh buu yeeshaa wax ka jira ma jiraan daliil male ya wax daliila male yacni haddii marka hadh aanu nebigu lahaan lahayn isagoo bacadka markuu maraayo iyo marka ilays qabto toonna waxay ka mid noqon lahayd mucjizaadkiisa waana la sheegi lahaa ta kale waa shay marka ghariiba oo dawaaci tawaatur ku sugan yaho markiiba waxa weeye markaa dadku aad u warin lahaayeen waa shay abiicadii bini aadamka khilaafsan shay abiicadii bini aadamka khilaafsan weeyaan qaar kale waxay yidhaahdeen mar walba nebiga calayhi salaatu wasalaam daruur baa hadhaynaysay inay mar walba daruuri hadhaynaysay wax jira ma wakhtiyada qaarkood buu bacadoonayay markaasaa saxaabadu mare kor qabanayeen aksara min maray soo aroortay maalintii carafaa ka mida markuu carafo taagnaa maraa la dul hayey wakhtiyada qaarkood marka saxaabadu markay meel degaan geed bay nebiga uga tegi jireen suu u hadhsado ya ay markaa waxaan u dayn jireen haakada qaar baa waxay leeyihiin guriga madow hadduu soo galo siraad uma baahnayn gurigu isagaa laydhanayey yacni isagaa laydhanayo guriga ifinayey sax maaha wax jira maaha waata caaisha habeen baa markaysagaa dhinacaygaan taabtay markaasaa nebigii dhinacayga ka waayey isaa dhinacaygii ma jiifo gurigii baan taataabtay bay tidhi guryuhuna markaa ma siraadnayn gacmahay ku baadhbaadhay madowgii markii dambaa gacantaydu waxay ku dhacday tidhi yacnii raysmagaadhadiisa isagoo sujuudsan halkaa raysmagaadhada ayay gacanta ku dhacday markaasaan waxaan maqlay ducadii markaa uu odhanayay guryuhuna markaa ma siraadnayn bay tidhi dee miyay u baahan lahayd inay gacmaha ku baadhbaadho markiiba markay indhaha kala qaado somay aragteen hadduu markaysa isagu guriga siraadaayo ya hadduu guriga siraadaayo markiiba waxa weeye waa arki lahayd yacani waxyaalaha caynkaasi dee wax jira maha waxay leeyihiin yacni oo khasaa'ista ay ku dareen nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu korka u fadhiisto wixii ka soo baxa arlada intay sidaa u kala yacni marka u dalooshanto bay liqaysay dabeedna markaa meeshu meel qallalan bay noqonaysay uu ka kacay wax daliila ma leh calaa kulli xaal ashyaada noocaasee khasaa'ista ay ku sheegeen yacni waxay markaa tahay waxyaalo aan khasiisnimadeeda daliil loo haynin ama qaarkood axaadiis mawduuca ama dacfigoodu daran yahay ku soo aroortay qaarkoodna aan waxbaba ku soo aroorin laakiin khasaa'is badan buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kutubo gaarana waa laga qoray waa laga alifay ahlucilmiguna aad bay uga warrameen musannafaad baa laga qoray inkastoo musanafaadka laga qoray qaarkood aan la kala shaandhayn oo markaysa markaa wixii saxiixa iyo waxaan saxiixa ahaynba isu aroorinaya waxaa jira nadmi haddaan ishaaraya uuna axmed ibnu yaxya najmi leeyahay oo ilaa toddoba iyo toban arrin oo nebigu la gaar ahaa oo nusuusta ku soo aroortay uu markaa ku nadminayo axmed ibnu yaxya najmi raximah llah nadmiga macruufka ah ee markaa abyaadda ah ay yidhahdeen toban shay baa nebiga lagu gaar yeelay taa waxyaalo badan oo ka mida ayaan saxiix ahayn yani marka ashyaada qaarkoodna daliil uma waayahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa bashar ayuu ahaa caaisha waxay tii kaana bashara min albashar allah waxauu yidhi qul subxaana rabbi hal kuntu ilaa basharan rasuula marka nebigu bashar buu ahaa addoon ilaahay baanu ahaa oo allah buu caabudayey laa tutruunii kama atrat innasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullahi warasuuluh ammaantayda ha ku talax tegina nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida kiristaankuba ina maryame ammaantiisa ugu talax tageen addoon baan ahay addoonkii ilaahay ee waxaa waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii cabdullaahi wa rasuuluhu waxaa la diidayaa ku talax tagga iyo ka gaabinta labadaba waa la diidaya nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysh buu ahaa banu haashim buu ka ahaa qurayshna carab bay ka mid tahay carabna duriyatu ismaaciil bay ka mid tahay itlaaqa sheikhu itlaaqay waalcarabu min duriyati ismaaciil waxaa mashhuuro caana agsarka ah, culammaduna yidhaahdeen carabta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood carab caariba iyo carab mustacriba yacani labada qaybood baa loo qaybiya waa la ysku waafaqsan yahay carab mustacriba inay tafiirta ismaaciil tahay waana cadnaaniyiinta iyada khilaaf baa ku jira ma tafirta ismaaciil bay ka mid yihiin mise kama mid aha aksarka culammaduna waxay leeyihin maya kama mid aha oo tafirta ismaaciil ma soo gelaya laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan in carabulcaariba laftoodu ay yihiin yani tafirta ismaaciil ay ka mid yihiin oo dhammaantood tafirta ismaaciil ay yihiin amaa carabta markaa inqiraado ee kale inaan tafirta ismaaciil soo gelayn iyadu waa jirtaa ahlucilmiga sidaa ku tegey sheikh ilaaqiisu wuxuu u egyahay inuu carab oo dhan gelinaayo yacni carabta hadda joogtee nool dhammaantood inuu gelinaayo ismaaciil gelinaayo waa qowl jira ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan culamada sidaa qabtana waxaa ka mid ah zubayr ibnu bakkaar baa ka mid a ah, waxaa ka mida ah maxamed ibnu isxaaq baa ka mida ah, oo culammadii hore labaduba ay ka mid yihiin saaxib almaghaazi iyo saaxib alansaab waxaa ka mida imaamu albukhaari baa ka mida waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a bukhaari baabu nisbati alyamani ila ismaaciil baab la yidhaahdo reer yaman in loo nisbaynaayo ismaaciil loo nisbaynaayo nebi ismaaciil inay galaan nasab ahaan fiqhu lbukhaari fii taraajimih ha odhanin fii taraajumihi oo jiinka ha godin hoos dhig taraajimihi wuxuu u deliishaday xadiidka irmuu banii ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya khitaabka wuxuu kala khitaabayaa laf kamida mida ansaarta oo bani aslam la yidhaahdo ansaarina asalkoodu waxay ka soo jeedaan yaman oo reer saba bay kamid mid ahaayeen waa saba ibnu yashjub ibnu yacrub ibnu qaxtaan qaxtaaniyiintay gelayaan hadda ma aragta marka waxa weeye banu aslam oo ka mida ansaartuu nebigu la khitaabayey markaasuu yidhi irmuu banii ismaaciila tafiirtii ismaaciilow yani markaa wax liishaamoo dhugtama fa ina abaakum kaana raamiya aabbihiinna a ka isiraydayne ismaaciilba wuxuu ahaa mid wax geni jiray sidaas aawoodee xaafid ibnu xajar markuu xadiiska sharxaayo wuxuu odhanaya wa zubayr ibnu bakkaar ilaa ana qaxtaana min duriyati ismaaciil wa anahu qaxtaanu ibnu lhumaysic ibnu taym ibnu nabti ibnu ismaaciil calayhi asalaam wa daahiru qowli abi hurayra wuu soo waday ilaa uu ka yidhi huwa aladii yatarajaxu fii naqdii waana sida raajixa noqonaysa yani naqdigayga sida raajixa ku noqonaysa wey calaa kulli xaal marka haddii cibaarada sheikhu uu yidhi carabi dhammaan tafirta ismaaciil bay ka mid yihiin waa qowl looga horreeyey a'immadaasina hore ay u qabeen yani sixadiisuna ay caddahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa